بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سورة الأنعام إلى آيات toban iyo sideed baan wadayna bilowga suuratulancaam magaca waxaa loogu bixiyey nicmooleydaa lagaga hadlay oo lagu sheegay suuratulancaam waa suuraddii lixaad tartiibta qur-aanka kariimka ah waa suuradii shanaad السبع طوال ضبط الدادين سورة دي شناد سورة الأنعام ومكي وسورتها قرآن كمكي كسو دقوية قرآن كمكي أه برتلمامات كيس وحاوية توحيدك هي شركة للدقال كيس هي أخلاقها لكن دي أحكامتنا ويسود حقل كرتها وكسود حدر من كرتها قرآن كمدني أنا مدني أنا هالكل كيس وحاوية ووحيابها اللغة رغم حكمها هي أحكامتها اللي هالكل دقوية tawxiidkuna uu soo gelaya suuratu lancaam cabdullaahi binu cabaas wuxuu yidhi jumla waaxida fii leyli iyadoo wada socoto oon kala harhsanayn ay soo degtay hal habeen marka cabdullahi binu cabaas wuxuu leeyay toddobaatan kun oo malag yaa suuradda la socotay oo tasbiixdooda guuxeeda lala yaabay buu leeyahay cabdullaahi binu cabaas suuraddan marka waa suuradda sidaas waynu ka faa'iidaysan doonaa insha allah xagga tawxiidkaan aada uga faa'iidaysan doonaa inaga reeraheennu markaan dee baadiyaha joognay lagu roob dooni jiray oo iyadii suuratu inaa arsal midraaran baa mid walba ku jirta midraaran marka halkaasa yar munaasabo ahaan laakiin xadiidha lagu roob doono yidhi ma maqal midda kale suuratul ancaam dadka waa lagu yar habaaraa baa la yidhiyo waayo taana meelay ka keeneen ma naqaan laakiin dadka saasaan arki jiray incaam baa lagu aqriyay hebel baan arki jiray anqudhaydan waxbaa iga soo maray runta markii la gaadho nin baanu beri ku lagadnay boqol iyo afartan ninna maalintii maalin baan qur-aanka jiray annagoo xidhan nin baa sii daayay labadii maalmo markaasaana aan aan boqol iyo markaan joogno toddobaatan marayno yaa laba nin oo qoladii askartahay baana soo hor way nala hadhadleen mid baa si u taagnaa gariiray dibaduu u baxay oo wuu dhacay wadaad baa qaado xeradood markuu geysoo mirsadu yidhi wax nimankii ka soo baxay baa galay buu beled ma jirta ku dhah saddex iyo labaatan habeen markaan xidhnaynba iska tageenba iyagoo noo iman marka suuratul ancaam meel dadka lagu habaaro laga keenay anu ma maqan laakiin aniga taasaa iga soo martay bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaah alxamdu ammaanoo dhan mahad lilaahi allay u sugnaatay alladii allihii khalaqa asamaawaati samooyinka abuuray waalarda dhulkana abuuray qur'aanka lama jamciyo alardida lama jamciyo waxaa jamac ugu dhow wamin alardi milahunna yaa jamac ugu dhow laakiin waa ardadii waa la garan waa mugdiyaalka alla wuu ahaysiiyey wuu sameeyey iyo nuura nuurka si dadku ugu intifaacaan mugdiga iyo nuurkaba uma aladiina kuwii kafaruu gaaloobay yacdiluuna waxay barbar dhigeen birabbihim rabbigood shay kaley barbar dhigeen qur-aanka waxaa lagu bilaabay xamdiga suuradan iyo suuratu lkaafi iyo labada suuradeed oo isku xigto saba iyo faatir faatixada marka laga reebo marka xamdigu xamdi mulaqa iyo xamdi iyo xamdi muqayada xamdiga muqayadkaa nicmo markaa aada haysato markaad ku xamdida wey alxamdu lilah cala lislaam alxamdu lilah cala almatar xamdiga mulaqaana alla wuu mutay subxaanau watacaala xamdigu sidiisu u mutay khalqigiisa in la xamdiyo allah wa xamiid wey khalqigiisoo dhan baa ku wada xamdiyaya shimbiraha iyo wax alla wixii hadlo oo dhan allah bay ammaanayaan alxamdu lilah alxamdu mahad lilaahi alluu usugnaaday aladii allaha khalaqa samaawaati samooyinka abuuray waalarda dhulkana abuuray allah subxaanahu watacaala wuxuu isku ammaanay samada iyo ardada inuu abuuray isagu inta nin gaala ilaahnimo sheegatay xataa fircoon samadiyo ardadan abuuray nin yidhi ma jiro wajacala alla wuu sameeyey wuu ahaysiiyey adulumaati mugdiyaalka iyo nuuriyo wanuura nuurkaba uu ahaysiiyey alle mugdigu markuu yimaado habeenkii waad seexan oo waad nasan haddayse iftiin tahay nasan maysa habeenka danalka inaad iska damaysa mayso aad u seexataa way adag tahay nuurkuna nuurka waxaa ka mid ah qur-aanka laakiin nuurka hadda la sheegayo waa dayaxa iyo qoraxda iyo xidigaha iyo iftiinka alla inoo sameeye wey uma aladiina kuwii kafaruu gaaloobay yacdiluuna waxay barbar dhigeen birabbihim shay-an aakhar bay barbar dhigeen marka waxaa la diidan yahay soo garan maysa alla oo shay kale la barbar dhigo alla iyo awliye allah oo kale la yidhaahdo huwa alle alladii allah weye khalaqakum idin abuuray dadyaho min diinin dhoobuu idinka abuuray uma qadaa wuu xukumay ajalan muddo ruuxii markii la abuuray muddaa loo xukumay waa muddaduu ku dhimanayo wa ajalun ajal musaman la magacaabayna indahu agtiisa weeye uma antum idinku tamtaruuna waad shakiyaysa allihii dhoobada idinka abuuray ee muddada dhimashada iyo muddada qiyaamaha labadaa idiin sheegay iyo haddana shakiyaysaan nebi nebi aadam calayhi salaam yaa dhooba laga abuuray waa la hubaa waxaa la dhulka galalkiisa oo kale ama noocyiisa oo kalea iskaga daray ilaa lixda nooc marka markii hore de waxa wuxuu ahaa caro biyaa lagu daray wedelkaoo kaley noqdeen diini laazim yay noqdeen markii dambana sida bahasha dheriga oo kaloo la kareeyo meeltii shaydaanka arki jiray wax kalun baa looga dan leeyahay jiray marka inaga dhooba miyaa lainaga abuuray waalidkeen baa dhooba laga abuuray inagana lafteenna waa lainaga abuurayo dhaacaankan labada ruux laga abuurayo xoolaha nafcigoodii iyo masagadii iyo raashinkii yuu dhaacaanku ka dhashay marka dhoobaa lainaga abuuray laakiin sida ugu weyn waxaa weeye nabiyulaahi aadam dhoobaa laga abuuray inaguna tarankiisii baynu nahay wey huwa alle alladii allah weye khalaqakum idin abuuray min diinin dhoobuu idinka abuuray uma qadaa wuu xukumay ajalan muddo yuu xadeeyey muddadaasi waa muddatulmowt muddada qofku intuu dhasha laga soo bilaabo iluu intu ka dhimanayo waa ajalun muddo musaman la magacaabayna cindahu agtiisa way isaga keligiibaa og waa muddada markuu ruuxu dhinto laga bilaabo ilaa qiyaamaha wey uma antum idinku ee dhooba idinka abuuriba haddana shakiyaysaan wahuwa alle allah weeye fi samaawaati samadu ilaah ku yahay alla ku yahay wa fil ardi ardadana allu ku yahay yaclamu alla wuxuu og yahay sirakum waxa idin qarsoon iyo wajahrakum waxaad la jaharteen wayaclamu alla waa og yahay maa tagsibuuna waxaad shaqaynaysaan qolada muctasiladii waxay yidhaahdeen ilaahay meellana joogo meel walbana wuu jooga aayadanu daliilu noqon mayso samada khalqiga jooga allah bay caabudayaan oo ilaah ah ardada khalqiga jooga allah bay caabudayaan oo ilaah u ah meel walba wuu joogaa ma aha meel walba wuu joogaa iyo meel lama joogo midnaba uma baahnin inagu keliya waxaan u baahanahay allahu istawaa calaa carshihi istiwo isaga u cunama bas marka maxaa kaa siin meeshaasu jooga iyo meel lama joogo maxaaba kaa siinba marka muctazilada daliilu noqon mayso wahuwa alle allahu alla weeye fi samaawaati samada alluu ku yahay waa lagu caabudaa wa fi lardi ardadana allah buu ku yahay waa lagu caabudaa yaclamu alla wuxuu og yahay sirakum sirtiina waxa idin qarsoon wajahrakum jahrigiina waxaad kor u qaadaan wayaclamu alla wuxuu og yahay maa tagsibuuna waxaad shaqaynaysaan ilaahay qudradiisaa lainoo sheegaya samada iyo ardada inta badan baa la sheegaayo waa labada shay ee qofka ka libdhaynin wey hadduu jiifo iyo haduu fadhiyo hadduu socdo samadii ardadu way u muuqdaan waa qudradii ilaahay oo taamaho tasarufaysa oon cid sheegatay jirin wamaa ta'tiihim uma imanin dadka min aayatin mucjizad oo min aayaati rabbihim rabbigood aayadihiisa ka mid a ah. ilaa oy timid sakaanu waxay ahaadeen mucridiin macnaha kuwa ka jeedsaday oon ku camalfalin oo fahmin weyn way ka jeedsayn dhabarkay xagga u duween ma aha ma fahminba qalbigoodaba kuma dhicin khalqiga caadadiisa waxaa ah ilaa intii alla u naxariista mooyaane mucjizad kasta oo timaada way ka jeedsanayaan oo xagga alla ka timaada inaga haddee nabi inalama joogo oo laakiin mucjizada inoo timid waa tii nabiyullaahi maxamed wey kulli waa wada rumaysannahay waa tii nabiyullaahi maxamed wey waxa weeye wax qaybahoo soo socduu ka warramay wax markaa joogo oo sidii uu nabiga u wamaa tatiihim uma imanin dadka ama u iman mayso wamaa tatiihim uma imanin min aayatin mucjizad oo min aayaati rabbihim rabbigooda aayadihiisa kamid a ilaa itimisa kaanuu waxay ahaadeen mucridiina kuwa ka jeetada canhaa oon dhegba jalaqu siinin allah marka wuxuu uhi faqad kadabuu mar hadday aayaadkii ka jeedsadeen faqad kadabuu xaqiiqo ahaan way beeniyeen bilxaqi xaqiibay beeniyeen lamaa jaaahum xaqu markuu u yimid fasawfa yaatiihim wuu u iman doonaa ambaau maa shay warkiibaa u iman kaanuu ay ahaayeen yastahziuuna bi kuwa ku jeeseesa diintanay ku jeeseesayaan rusushay ku jeeseesayaan warkoodu wuu u iman doonaa waa lasoo hordhigday waa sidaa ma yeeshay sidaa xaqii ma uga jeedsatay nabigi iyo culimada sidaa ma u cayday qur-aanka sidaa ma tiri waba lasoo hordhigba iqra kitaabak kafaa binafsika allah wuxuu leeyahay mar hadday aayaddii alla ka jeedsadeen faqad kadabuu way beeniyeen bilxaqi xaqii bay beeniyeen oo qur-aanka kariimkii wixii lamida ah lamaa jaahu markuu xaqu u yimid nabiyullaahi maxamed bay beeniyeen fasawfa yaatiihim sawfada xarfu tanfiis baa layidhi marka ilaah waktigii uma kala horeeyo allah waktiga isagaaba samay inagu is inoo kala horeeya marka qiyaamaha warkaa loo keeni doonaa fasawfa yaatiihim wuu u iman doonaa ambaau maa shay warkii kaanuu ay ahaayeen yastahziuuna bihi kuwa ku jeesjeesa waxay ku jeesjeesi jireen warkiisiibaa weyna oo jeesjeeskoodii baa lasoo hordhigay alam yarow kuwa xaqa diidan miyaanay ogeyn kam intii oyna arag ahlagnaa aan halaagnay min qablihim iyaga hortood oo min qarnin qarni ah kuwaasoo makannaahum aan makaninay oon gacanta ka gelin filardi ardada waxa ku sugan maa lam numakin waxaanaan makaninin lakum idinka tamkiinku marka af soomaaliya loo bedelo sida ugu dhow waan siinay wey gacantaan ka gelin makaninta wixii meel lagu sugaa la alam yarow miyaanay ogeyn kam intii ahlagnaa aanu halaagnay min qablihim iyaga hortood oo min qarnin qarni ah kuwaasoo makanahum aanu makanin oon dhulka u dhiibnay fil ardi ardada se dhexdeeda maa lam numakin idin makaninin oo waxa xagga awlaadda iyo cimri dheerarka iyo zarciga iyo beeraha iyo waxaasoo dhan baa la makaniye iyaga idinku maxaa ma qabtaan waarsalna samaa sabadana waanu diray waa roobka calayhim dushooda midraaran si darar ah yaan usoo diray buu alla yidhi subxaanahu wa tacaala arsalna samaa marka allah subxaanahu wa tacaala sidaasaa inaga liina leeyahay war dadkii hore ma aydaan gaadhin wixii alla siiyey haddana maca daalika inaad soo martaan oo soo dalxiistaan bay ahayd alam yarow miyaanay ogeyn kam intii ahlagna aan halaagnay min qablihim hortood oo min qarnin qarni qarni waxaa la yidhaha waxay inta badan lagu tilmaamaa boqol sano waxaase qarni si kale loo yidhaahdo intii dad ahee isku qarni ahee mal wada joogtana qarni baa la yidhaha xagga zemankana boqolkii sano yaa qarni la yidhaha kuwaasoo makannaahum aan makinanay oon gacanta ka gelinay fil ardi ardada dhexdeeda maa lam numakin lakum waxaanaan idin makaninin oo iyaga maxaa la makaniyey farabadan awlaad fara badan zarci iyo xoog iyo cimri dheer waarsalnaa waan diray asamaaa roobkii calayhim dushooda midgaaran si darar ah wajacallan anhaara togagii waxaan ka yeelay tajrii inay soconayso min taxtihim guryahooda hoostooda kuwii intaa la makaniyey fa ahlaknaahum waanu halaagnay bidunuubihim bisababi dunuubihim dembigooda sababtiisaanu halaagnay wa ansha'naa waan diray waan dhalinay ansha'naa waan dhalin waan dirran waa isla mid min bacdihim iyaga dabadood qarnan qarnan aakhariina oo kale yaan dabadood abuurnoon dhalina guud marka dhulka in la soo maro waxa weeye waa sunne way wanaagsan tahay si loo ogaado gaar ahaan carabta jaziiratulcarab ree caad iyo ree hamuud iyo luud iyo wixii oo dhan baa dadkii la wada halaagay yaa ku dhow oo ay soo wada arki karaan soo wada arki inagu dee hadda taariikh un iyo wax lainoo sheega mooyaane nabiyullaahi maxamed dee intii la bixiyey dad la halaagay ma jiro marka waxaa laleeyahay dadkii hore soo ogaada oo bal soo mara sida halaagooda aada u aragtaan nabiyullahi maxamed markuu ree caad waay ka tilmaamay yaa layidhi yaa rasuulalahi mawaabaad aragtay baa lagu yidhi maywaana mauna arag wa waan diray buuhi alle asamaaa madarka calayhim dushoor midraara si darar ah wajacalnaa waan yeelay anhaada waadiyaalka tajri sii socoto min taxtihim hoostooda fahalaknaahum waanu halaagnay biunuubihim bisababi dunuubihim oo halaagiiba adduunka ugu soo baxay waansha'naa waan abuuray min bacdihim dabadood qarnan qarni aakhariin oo kale waa quruun fara badana garo walow nazalnaa haddaan dejinno caleyka korkaaga kitaaban kitaab oo fii qiraasin xaashi ku qoran oo falamasuuhu ay taabtaan biaydiihim gacantooda ku taabtaan laqaalo ladiina kuwi waxay dhihi kafaruu gaaloobay in haadaa maa haadaakani ma aha ilaa sixirun sixir mooye mubinun oo cad waxaan waxaan aada u sheegayso waa laii waxyooday aada ku tidhi ee mucjizada ah haddii isagoo warqad ku qoran oo iyagoo arka uu samada ka yimaado iyagoo arka warqad ku qoray sidaa u taabtaan waa sixir bay dhihi lahayn marka nabiga waxaa laleeyahay waxba ha isku daalin wixii ku walow nazalnaa haddaan dejinno calayka dushaada kitaaban kitaab oo fii kirdaasin xaashi ku qoran falamasuuhu ay taabtaan baydiihim gacmahooda ku taabtaan laqaalo ladiina kuwii waxay dhihi kafaruu gaaloobay in haadaa maa haadaa kanu ma aha ilaa sixirun sixir mooye mubinoo cad waa sixir waxan ay sheegayaan meelo badan bayna wna inla saxaadiyey wa qaaluu waxay dhihiin lawlaa unzila hallaa unzila maa lagu dejiyey caleyhi calaa maxamed malakun cadmaa malag lagu dejiyo u markhaati furo oo la socda allah wuxuu ugu jawaabay walow anzalnaa haddaan dejinno malakan malag laqudiya waa la xukumi lahaa alamru amarka waa la dhammaystiri lahaa way baabi'inaa uma laa yanduruun in yarna looma sugeen haddii malag daatadiisii socda oo malagnimadiisii ay arkaan waa wakti xaalkii dhammaaday way halaagsami meel marg malaaigi timid haddaad aragto waa malaaig yani la arko muuqaalkeeda la arko ambiyada qaar bay malaaigtu dad isugu soo suurayn jireen nabiyullaahi maxamed jibriil isugu soo suurayn jiray dixyatlkalabi ninka la isugu soo suurayn jiray marka macnaha waxaa weeye cadmuu malag la socda bay yidhaahdeen markaasaa la yidhi hadii malag la keeno oo suuradiisii isagoo alla keeno ma noolaadeen way dhiman lahay wa qaaluu waxay dhihin lawlaa uzila hallaa uzila maa calayhi muxamed dushiisa malakun malag la socdo u markhaati fura allah wuxuu leeyah walow anzalnaa malakan malag haddaan dejino laqudiya alamru xaaladaba waa la dhamayn lahaa waa la xukumi lahaa waa la baabi'i lahaa uma laa yundaruuna in yarna looma sugan sidaadu malaga u yimaado horey ka baabi'i lahaay marka waa hadduu malagu suuradiisi ku yimaado way baabi'i lahay hadduuna malagu suura suura nin ku yimaadana sida dee ay maxamedba uga shakiyeen bay uga shaki lahan waatan aayadda walow jacalnaahu rasuulka haddaan ka dhigna malakan malag lajacalnaahu waxaan ka dhigi lahayn rajula nin walalamsnaa waan ka khaldi lahayn calayhim dushooda maa yalbisuuna waxay iyagu ku khaldameenoo nabiyullaahi maxamed waa bani aadam bashara ay yidhaahdeen waa laba masalo haddii malagii oo suuradiisii alla keeno waa la baabi haddii malagii oo nin u eg la keenana dee siday awalba u khaldameen oo nabiyullahi maxamed u diideen ba diidi lahay marka looma baahna in malag la keeno looma keeno in malag la keeno looma baahna walaw jacalnaahu rasuulka haddaan ka dhigno malakan malag haddaan ka dhigno la jacalnaahu waxaan ka dhigi lahayn rajulanin maxaa yeelay haddii malagnimadiisu ku yimaado waa la baabi'i lahaa wala labasnaa waan ka khaldi lahayn rajulkaa aan ka dhignay darteed calayhim dushooda maa yalbisuuna waxay ku khaldameen oo awalba nabiyullahi maxamed waa bani aadam ay yidhaahdeen nabiyullaahi maxamed waa lala hadlay waxaa la yidhi adkayso walaqad istuhzia waa lagu jeesjeesay birusulin oo min qablika adiga ka horreysay faxaaqa waxaa ku degay biladiina kuwii sakhiruu ku jeesjeesay oo ku ciyaaray oo minhum iyaga ka mid a maa shaygii kaanuu ahayeen yastahziuuna kuwii ku jeesjeesay bihi sheeg ambiyada waxaa la dhihi jiray de haddaad run sheegi aayadkee daad run sheegi cidka nagu soo rid daad run sheegi waxaa nagu rid wixii ay balaayadii baaba ku dhacdayba kuwanana waa sidii oo kale oo ilaahay raxmadiisa nabiyullaahi maxamed raxmad buu siiy inuu ummadiisa la halaagin aan halaag mar keliya la halaagin buu nabigu alla ka baryo waa laga yeelay walaqad istuhzia waa lagu jeesjeesay birusulin birusulin rusul oo min qablika adeeg kaa horreysay faxaaqa waxaa ku degay biladiina kuwii sakhiruu jeesjeesay oo ku ciyaaray oo minhum kuwaa gaalada ah ka mid a ah maa shaygii kaanu ahan yastahziuuna bihi kuwa ku jeeseesa qul waxaa tidaabaa la yidhi nabiyullaahi maxamedow siiruu socda dadyaho haddaad aniga beentay moodaysaan fil ardi ardada socda uma nduruu eega kayfa sidii kaana ay ahaatay caaqibatulmukadibiina beenaalayaasha cidhibtoodu siday noqotay beenayaasha cidhibtoodu balse carsoo eega warba intaad ka tagtaan xijaaz dhulkii ay balaayooyinku ka dhaceen ee ree caad iyo ree thamuud iyo luud iyo qolyaha qowmu saalix iyo waa dhulkii waa jaziiratulcarab bay ku wada yaalleen kulligooda warcar soo egaala marka dalxiisku dalxiisku ma aha dalxiiska bilaash loo socdo ma aha in ictibaar darteed dhulka loo soo maro qul waxaad ku tidaa baa lii nabiyullahi maxamed siiruu socda fil ardi ardada socda uma nduruu eega oo soo daawada kayfa sidii kaana u ahaa caaqibatu lmukadibiina beeniyayaasha cidhibtooda qul waxaad ku tidhaa waa idinka isnaadinaye liman axadkee buu u sugnaaday maa fi samaawaati samada waxa ku sugan walardu ardada waxa ku sugan car weydi haddii ay sheegi waayeenoo ka jawaabi yaayaan qul lilaah allah iskala dhe waa iyaga diidan xaqii diidane samadii ardada yaale balle lilaahi unbay odhan unbaad yaad iyaguna lilaahi unbay dhihi suuratu muminuun waad garanaysa sayaquuluuna lilah alle wax diidani ma jiro laakiin waxaa lagu kala duwan yahay uluhiyada iyo rububiyada rububiyadu waa sifatu ficil wey rububi hadaad maqasho waa sifatu ficil wax diidani ma jiro inuu ilaahay raasiq yahay oo wax dilo wax nooleeyo roob ka keeno wax abuuray cid diidani ma jirto waxaa la diidan yahay uluhiyada tawxiid in alla kaliya la caabudo waa midda midda la diidan yahay marka midda way midda la diidan yahay qul waxaad ku tidhaa liman ahad keebu usugnaaday ma fi samaawaati samada waxa ku sugan iyo wal ardi qul waxaad tidhaa lillaah alla usugnaaday kataba wuxuu alla waajibiyey calaa nafsihi naftiisa arraxmata buu waajibiyey inuu ummadiisa u naxariisto allah wuxuu leeyahy lajamacanakum wuu idin soo uruurin ilaa yowmi alqiyaamati qiyaamaha yoomkiisa fii yowmi alqiyaama laa rayba shakina kuma jiro fiihi fii wuquuci yowmi alqiyaama allah subxaanahu wa tacaala waxaa la yidhi markuu khalqiga abuuray markuu abuuray samada iyo ardada khalqiga abuuray kataba kitaaban cindahu waxaa kitaabkaa ku taalla raxmatii taqlibu calaa sakadi oo calaa qadabi ilahay raxmadiisu waa sidaa raxmadda alle wax yar baa lagu mudanaya alla subxaanahu wa tacaala ruuxna kama aargudanayo dembi horuu sameeyey ruuxna ma raxmaddii alla banaanka itaala eh, kullu ummatii waa loo dembi dhaafay buu nebigu ilaa man abaa qofkii diida mooye muminiintu waa wada makfuuriin oo yaa diidi kara waa qofkii laa ilaha illa allahu diidade allah wuxuu yidhi kataba wuxuu waajibiyey calaa nafsihi naftiisa alraxma layajmacanakum wuu idin soo ururin wuu idin ururin idin kulmin ilaa ywmi alqiyaamati fii ywmi alqiyaamati wuu idin kulmin laa rayba shakina kuma jiro fiihi yowma qiyaamaha dhicidiisa aladiina kuwa khasiruu ku khasaaray anfusahum naftoodii fahum laa yuminuuna ma rumaynayaan kuwa naftooda ku khasaaray naftooda in la badbaadiye ahayd dadku suuqaa maalin walba la tegi qofna naftiisiibuu alla ka gadi qolna naftiisiibuu shaydaan ka gadi oo iib yar buu shaydaan kaga gadi oon qiimo lahayn dadka naftoodii intay iibgey ku khasaaray oo dembi geliyey oo mar hadday heerkaa gaadhaan oo naftii khasaaro meel xun ay naftu gaadho iimaan lagama dugsanayo qofka aladiina kuwa khasiruu ku khasaaray anfusahum naftoodii oo naftoodii bal ribxay helaan mooye naftoodii meel baas ka tagtoo shaydaan duufsaday fahum iyagu laa yuminuuna ma rumaynayaan walahu maa sakana fi lleyli wanahaar walahu waxaa usugnaaday alle maa sakana wixii ku dhex jira fi lleyli habeenkii wanahaari maalintii wahuwa allana asamiicu ka maqlo wey alcalimo sakanada wixii xasila looma jeedo habeenkii iyo maalinta wixii ku dhex jiraa loo jeedo khalqigoo dhan isu habeen iyo maalin kuma dhex jiraan waa mar habeen baa lagu dhex jiraa mana maalmalo khalqigoo dhan allah iskale bay ka dhiganta ee looma jeedo maa sakana maa xasala wixii xasilay oo degan oon dhaqdhaqaaq lahayn looma jeedo wey welihu alla waxaa usugnaaday maa sakana wixii ku dhex jira oo sheex dhex degan fi leyli habeenkii wanahaari maalinta wahuwa allana asamiicu ka maqlo weeye alcaliim oo og khalqigaa faraha badanay habeenkii iyo maalintu dabooleen wuu wada maqlaa wuu wada ogyahay qul waxaa tidhaa kahayrallaahi ma alla kayrkii baan attakidu ka yeelan weliyan maamule gargaare allihii faadiri samaawaati samada kii abuuray ahaa bikayri misaalin waalardi ardadan faadiru ahaa samaawaadkay ku cadfan tahay wahuwa alla yudcimu wuu quudiyaa wuu arsaaq bixiyaa walaa yudcamu isaga lama quudiyo oo wax u baahan yahay ma jiro subxaana wa tacaala waxay u yimaadeen nabiyullaahi maxamed bay u yimaadeen qurayshta waxay dhaheen warma diintii aabbaha iyo waalidiintaabaad ka tegaysaa diintii cabdilmutalib miyaad ka tegi maadna soo raacdido asnaamtan barakaysan aadnala caabudin markaasaa waxaa la yidhi qul waxaad ku tidhaa akayrallaahi alla kayrkii baan atakhidu ka yeelan weliyan gargaare maamule allihii faadir samaawaati waalardi samadiiy ardada abuuray bikayri mihaalin wahuwa alla yudcimu wuu quudiyaa walaa yudcamu isaga lama quudiyo qul waxaa tidhaa inii anigu umirtu waxaa li amray an akuuna inaan ahaado awala man ruuxka ugu horreeya aslama islaamay fii ummatii wey len ambiyo badan iyo islaam badan baa ka horreeyay nabiga ka hor dhashay aniga amar waxaa liigu siiyey oo islaamkana hogaamiya inaan ahay yaa ilaahay amray bui wa tacaala inagana sidaasoo kale ina haysataayo magaalada aan joogno inaynu hogaamiye muslimiina nahay yaa laynaga rabaa sidaa nebiyullaahi maxamed oo kale inu waddadiisii maro qul waxaa tidhaa inii aniga umirtu waxaa li amray oo waajib liigaga dhigay an akuuna inaan ahaado awala man qofka ugu horreeya aslama islaamay walaa takuunanna ha ahaanina baa li amray min almushrikiina mushrikiinta hakamid noqonina taasu amarkay ku jirtaa umirtu awala man aslama wa umirtu anlaa nakuuna min almushrikiin amarkay ku jirtaa walaa takuunana ha ahaanina baa li amray min almushrikiin mushrikiinta hakamid noqonin labadaa amar baa aniga laysiiyey marka nabigu ma leeyahay mushrikiinta ha kamid noqonina isaga dee kuma jiro isaga loogama yaabana ee dadkaa fariinta uu nabigu usoo gudbinaya qul waxaa tidaa inii anigu akhaafu waxaan ka baqi in casaytu rabbii rabbigay haddaan caasiyo cadaaba yawmin maalin cadaabkii yoomkaasoo cadiimi weyn cadiimi yoomkaad ka sifayn marka waa yoom weyn oo wax badan dhexdiisa dhacaya haddii cadaabada laga sifeeyo cadiiman bay noqon lahay oo wuu ku sifoobi karaa cadaabku cadiim weyn yoomkuna waa cadiim muxuu yoomku cadiim ku yahay maa waqac fiih wixii dhexdiisa dhacay buu cadiim ku yahay qul waxaa tidhaa inii rabbigay haddaan caasiyo cadaaba yowmin yom cadaabkii cadiimin oo weyn hadda yoomka shirku dhaco oo salaadu dhacdo oo ciidu dhacdo soo yoom weyn maaha waa yoomku wixii dhexdiisa dhow wax weyn ku noqonaya man yusraf qolkii qofkii laga leexiye canhu cadaabka yowmaydin maalinta iyada ah faqad raximahu alla waan u naxariistay wadaalika cadaabka leexintaasina alfawzu liibaan weeye almubiin oo cad cadaabka qofkii alla ka badbaadiyo waa libaan weyn wey de mar hadduu cadaabka ka badbaado waa jannada meeshuu tago laba guri ma jiraan <coughs> waa isku hal guri un marka anigu inta badan waxaan ku fikiraa ilaahu naarta kaa nabadgeli yaan inta ka badan ku fikiraa mar haddaad naarta ka nabad gasho khalaas xagga kalaa jirtaa man yusraf qofkii laga leexiyo canhu xaggiisa yowmaydin maalintaa la keenay ee faqad raximahu alla waa u naxariistay wadaalika sidaasuna alfawzu liibaan weeye almubinu cad wain yamsaska allaahu ilaahay hadduu kugu taabto bidurin dhib oo kugu rido falaa kaashifa wax faydi karaa ma jira lahu dhibkaa ilaa huwa isaga alla mooyaane wain yamsaska alla hadduu kugu taabto oo ku siiyo bikhayrin khayr fa huwa alla calaa kulli shayin shay la arka ku dhibo oo dhib kugu dhaco axad kaa faydi karaa ma jiro oon ahayn alle haddii khayr kuu yimaado cid kaa qaadi kartaa ma jirto allahuma laa maanica limaa cطayta walaa muciya limaa manacta walaa raada limaa qadayta walaa yanfacu da ljandi minka ljand ducadaa ku ducaysa salaada dabadeeda inta badan lagu ducaystaa sida kalena waa loogu ducaystaa markaa salaada dikriga salaada ka dambeeya astaqfirullah allahuma anta salam kada kada intaada kursiga iyo qul huwa laha gaadhin allahuma laa maanica limaa cadayta allah wuxuu ihi wain yamsaska allaahu alle hadduu kugu taabto ku taabsiiyo cajiib bidurin dhib hadduu alle ku taabsiiyo falaa kaashifa wax faydi karaa ma jira lahu dhibkaa ilaa huwa alla mooye cid kale ha weydiisan ilaahu dhibka iga qaad cid kale ha dheh wain yamsaska hadduu alle ku taabsiiyo bikhayrin khayr taabsiin yani wax yarba hadduu ku siiyo fa huwa alla calaa kulli shayin shay la arka qadiiru kii kara weeyo inay khayr ku siiyo wax dhibihii kuma jiraan wahuwa alqaahiru fowqa cibaadihi wahuwa alle alqaahiru ka qasba weeye ka muquuniyo weeye fowqa cibaadihi addoommadiisa dushooda isagaa addoommadiisa xukuma dushooda waxaa loo leeyahay dee qofka xukunku wuu dul saaran yahay dadka xukunkii allah ina dul saaran way allah alqaahir cid walba wuu muquunin ruux walba allah baa muquuninaya cid iska celin karta iyo cid ka hor iman karta midna ma jirto wahuwa alle alqaahiru ka xukumo weeye fowqa cibaadihi addoomihiisa dushooda wahuwa alle alxakiimu ka falsan weeye oo maamul wanaagsan alkhabiiru oo xog ogaala oo wax walba og weeye allah subxaana wa tacaala allaha xog ogaalka ah dhib markuu ku taabto allaha alla iga fayday khayr markuu ku taabtana alla ha ku shugri cid kale ha ku kalena dhibaatada alla iga